حدث حذيفة بالذي قال الرسول أخبر بما قد كان هادينا يقول أسبغ علينا من عظيم حديثه عن فتنة ستموج يوما بل تطور عن فتنة ستموج يوما بل تطول ما النهج وقت تأجج الفتن التي تعمي فتختلط الأمور على الجهول بالعلم نبصر دلنا في فتنة عمياء تحصد حصدها فينا عجول حدث حذيفة بالله wuxuu rasuulku yidhi yaa ghulaamu wiilkanow buu yidhi innii anigu ucallimuka waxaan ku barbarayaa kelimaatin kelmado ixfad illaaha ilaahay ilaali yaxfadka isagaa ku ilaaliniye ixfad illaaha ilaahay ilaali tajidhu waad heli ilaahay tujaahaka hortaada ayaad ka heliye idaa sa'alta marka aad wax weydiisanaysana fas'al illaaha ilaahay wax weydiiso waydastacanta marka aad kaashi iyo kaalma doonaysana fastacin billaahi ilaahay kaasho waclam waxaad ogaataa ana alummata ummaddu low ijtamacad hadday kulmi lahayd calaa an yanfacuuka inay wax kuu taraanna ay u shiraan ay u kulmaan bishayin shay ay kugu anfacaan lam yanfacuuka kuma anfici karaan ilaa bishayin shay inay kugu anfacaan mooyaane shayga oo qad katabahu llaahu ilaahay uu qoray laka adiga uu horay kuugu sii qoray wain ijtamacuu dadku haddii ay shiraanay kulmaan calaa an yaduruuka inay ku dhibaan bishayin shay ay kugu dhibaanna hadday u shiraan lam yaduruuka kuma dhibi karaan ilaa bishayin shay inay kugu dhibaan mooyaane shayga oo qad katabahu llaahu ilaahay uu qoray calayka adiga dushaada uu u qoray ruficad waa la kor yeelay alaqlaamu qalimadii wajafad wayna qalashay asuxufu waraaqihii rawaahu tirmidiyu tirmidi baa xadiidka soo saaray wa qaala wuxuuna yidhi xadiidun waa xadiid xadiidka oo xasanun xasan asanad ahaan saxiixun haddana saxiix ah wa fii riwaayati gayri tirmidi tirmidi kayrkii riwaayadiisuna waxay ahayd ixfad illaaha ilaahay xifdi oo ilaali tajidhu ilaahay ayaad heli amaamaka hortaadaad ka heliye tacaraf garo oo isbar ilallaahi ilaahay fi rakaa'i wakhtiga barwaaqada aad ku jirto yacrifka wuu ku garan doonaa fi shiddati markaad dhibaatada iyo culayska ku jirte waclam waxaanad ogaataa anna maaka akhdaaka ku gafay lam yakun inuuna ahayn liyusiibaka mid ku asiibaya wamaa asaabaka kuku asiibayna lam yakun maba aha liyukhdi'aka mid ku gafaya waclam waxaad ogaataa ana nasra guushu maca sabri sabirka miciisa ayay ahaatay wa ana alfaraja farajkuna maca alkarbi kurbada maceega ayuu ahaaday wa ana maca alcusri culayska miciisa waxaa ahaaday yusran fudayd weyn ayaa ahaaday xadiidkani waa xadiis aada u dheer inta badan caqiidada islaamka ayuu wax badan ka saxayaa ama uu inooga sugayaa xadiidka waxaa wariyey saxaabiga ibnu cabbaas ibnu cabaas waa kunyo abilcabaasna waa kunyo cabdulaahi ibnu cabbaasna waa magac xabru lumma ama baxru lcilmina waa laqab iyo naanays weeye naanaysta waxaa la yidhaha xabrulumma ummadda caalimkeegii baa loo yaqaanaa waxaa kaloo naanays labaad looga yaqaanaa baxrulcilmi waa badi cilmiga cilmigiisa badan aawadii ayaa baxrulcilmi loogu bixiyey saxaabiga abulcabaas ayaa lagu kunyeeyaa abulcabaas waa cabaas aabbihii ayaa la yidhi waa kunyo uu leeyahay ibnu cabaasna khalaba ahaan buu ku helay oo cabaas wiilal fara badan buu dhalaye haddii magaca ibnu cabaasa aad maqasho cabdilaahi unbuu ku dhacayaa saxaabigani wuxuu ku jiraa afarta cabaadalada loo yaqaan xagga muxadisiinta alcabaadala alarbaca ayuu saxaabiga ibnu cabaas ku jiraayo magiciisa ayaa cabdulaahi ibnu cabaas ahaa cabdulaahi bnu cabaas wuxuu dhashay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maka intuuna ka soo hijiro saddex sano ka hor hijrada saddex sano horteed ayuu dhashay saxaabigu wuxuu ku dhashay welibana laagaha qureesheed laa ka mida ayuu ku dhashay saxaabigani waayo nebi maxamed qoyskiisii intay carabi tashatay ayay cunaqabateeyeen markaasay laagahan qureesheed iminka dee meesha waa wada buuro oo qofku laagnimo umaba dareemaye eh. laagaha qureesheed laa ka mida ayay galeen waxaa la yidhi waxna yayna dadka ka iibinin iyagana yaan laga iibsanin baa la yidhi waxay sitaan carruurtoodu gaajo iyo oon iyo silic ayay laagaha uga dhex ooyayeen heshiiskii carabi ay gashay ay ku heshiiyeen ilaa nebi maxamed gacanta laga soo geliye ay dilaan inaan reerkanu ka dhashay aan lala mucaamaloonin waraaq baa lagu qorayoo kacbada ayaa la dhigay ilaahay aboor buu u soo dirayoo aboor baa cunay heshiiskii heshiiskii markuu aboor cunay ayuu sidaa heshiiskii ku jabay oo reerka la soo dhoweeyey nebi maxamed afar qabiil reerka uu ka dhashay iyo saddex qabiil oo kale oo ay walaalo ahaayeen afartaa qabiil baa ayaa walaalo ahaa ama qabaa'il isku beegma ayay ahaayeenoo ilmaadeena laba qabiiloo ka mida waa bani haashim iyo bani mualib gaal iyo muslimba nebi maxamed bay garab iyo gaashaan u noqdeen oo markii cunaqabatada la saarayey gaaladoodii iyo muslimiintoodaba waa la cunaqabateeyey oo waxay idhahdeen rasuulka soo dhiibi mayno waa bani haashim iyo bani mualib weeye labada reeree kale reerkii cumaan ibnu cafaan uu ka soo jeeday cabdishamsi iyo nawfal reer cabdishamsi oo cumaan uu ka soo jeeday iyo reer nawfaloo labadan reer walaalla ihi xagga gaalada ayay raaceen oo iyagu nimankii lahaa nebi maxamed gacantahana laga soo geliye si loo dilo dee nebinimo umayna qiraynin e eh, ay labadan reer iyagoo ilmaadeeradood ah ay haddana isbahaysigii carbeed soo raaceen xilligii cunaqabatadaasi ay jirtay ee rasuulka xaafadooda iyo reerkooguba laagaha ay ku jireen qureesheed laagihii maka ayuu saxaabigani dhashay waa cabdulaahi ibnu cabaas allaha ka raalli ahaadee cunaqabatadu intayna jabin waxoogaa ka hor ayuu dhashay baa la yidhaahdaa waa saxaabigu nebi maxamed wuxuu geeriyooday saxaabigani isagoo saddex iyo toban jir ah ragga qaarna waxay yidhaahdeen isagoo shan iyo toban jir ah imaamu axmedna shan iyo toban jir inuu rasuulku ku geeriyooday ayuu tasxiixiyey ragga qaar baa xataa qaba toban jir buuba ahaa markii rasuulku geeriyoonayey salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi waxay culimmadu tilmaamaan nebi maxamed baa saxaabigan u duceeyey wuxuu leeyidhi allaahuma faqihhu fi diin wacallimhu ta'wiil ilaahayo waxaan kaa baryayaa xadiidka xaakim iyo imaamu wuxuu rasuulku yidhi allaahuma faqihu fi diin ilaahayow inankan diinta fahansii wacallimhu ta'wiil ta'wiishana iyo awilaadda macnaha shaygana ilaahayow bar oo u fur ayuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam ilaahay ta'wiilka qur'aanka wuu barayo cumar binu khadaabba isagoo caruura gacanta qabsan jiray shir kasteoo odayaashu ay leeyihiin buu inankani u raaci jiray cumar baa lala hadlayo annaguba wiilal isaga laale eg waanu dhallaye mana keenna shirarkan waaweyne maxaad inanka kala soo doontaabaa lagu yidhi markaasuu cumar ibnu lkhadaab allah ka raalli ahaadee belikaadiye buu yidhi anaa wax idinku siiye nimankii saxaabada ahaa ee odayaasha ahaa ayuu ku yidhi aayaddan ii macneeya idaa jaaa nasrullaahi waalfatxu wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaajan fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kaana tawaaba bal aayaddaa suuraddaa ii macneeye buu yidhi way macneeyeenoo waxay yidhaahdeen nebi maxamed waxaa la farayaa marka uu guulaysto inuu si fiican u cibaadaysto hadal macnihiisu saa yahay ayay ku fasireen ibnu cabbaas buu cumar sii eegayo wuxuu yidhi cabdulaahi ibnu cabbaasow maxay kula tahay aayaddan macnaheegu muxuu kula yahay wuxuu cabdilaahi yidhi ilaahay wuxuu farayaa nebigiisa geeridiisu inay soo dhowaatay oo marka aad guulaysato umuurtu ama ay dhammaystiranto carabtu waxay odhan jireen idaa tama shayu badaa naqsuhu kol hadduu shaygu dhammaystirmo naqsigiisaa bilaabma kol haddaba waxaa la yidhi haddaad guulaysatay oo diintii islaamka ilaahay uu taagay geeridaadiibaa joogtay xagga cibaadada cibaadada ogow baa la leeyahay oo waa aliclaam biwafaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam sidaa ayuu ibnu cabaas ku macneeyey waana sida ay tahay kolkaasuu yidhi cumar anna sidaa ibnu cabaas ayaan qabaa maalintaa laga bilaabo waa laga hadhay saxaabigan oo lama odhanin muxuu cumar usoo soo kaxaynaya iyo shirarka muxuu uga soo qeybgelinaya ducadii nebi maxamed ayuu helay saxaabigu waxaynu ognahay rasuulku salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi saxaabigan waa u duceeyey duco fara badan ayuu u duceeyey welibana dabaraani siduu warinayana malakul jibriil laba jeer inuu arkay ayuu warinayaa cabdulaahi bn cabdullaahi ibnu cabbaas oo dee saxaabadu way arki jireen malakuljibriil sida xadiidkii labaad aynu ku soo barnay isagoo nin iska soo dhigay dixyatulkelbi la yidhaa ayuu nebi maxamed u yimid markaasuu ku lahaa maad garanayseen saasoo kale laba jeer ayaa la tilmaamaa inuu arkay cumar binu khadaab markii uu ka hadlayey saxaabigan wuxuu yidhi ibnu cabbaas fatalkuhuul waa dhalinyarta waa gerhmadoobayaasha wiilkoogii ama dhalinyartoodii lahu lisaanun sa-uul carab su-aal badan buu ilaahay siiyey wa qalbun caquul iyo caqli kasid badan ayuu ilaahay siiyey buu yidhi inankan aad buu u jeclaa waa ibnu abdwaa cumar binu khadaab inankan aadna waa usoo soo dhoweynayey ibnu mascuud waxaa la hayaa inuu yidhi nicma tarjumaan lqur'aan ibnu cabaas alla wanaagsanayey qur'aanka ka inoo fasirayaa waa ibnu cabbaase low adraka asnaananaa maa caasharahu mina axadun da'daanu jirno iyo intaanu nebi maxamed la noolayn in la-eg hadduu la noolaan lahaa ninba lama tartami kareen buu yidhi ibnu cabbaas isagoo toban sano uu nolol ku soo gaadhay ayaad aragtiin aqoonta ilaahay uu siiyey waa ibnu cabbaas ayuu leeyahay saxaabigu waa ibnu mascuude radia allaahu tacaala canhu noocaa islaamkeenna waxaa lagu yaqaanaa fadliga waa laysku qiraa laakiin laysma xasto waxaynu haynaa cumar iyo ibnu mascuud oo inan yaroo ilaahay aqoontii baray uga markhaati kacaya ayaynu haynaa waa dhaqanka islaamka looga bartay ama lagu yaqaanay masruuq ninkii lo odhan jiray wuxuu yidhi adragtu khamsa miatin min asaxaaba shan boqol oo saxaabadii nebi maxameda ayaan soo gaadhay oo ibnu cabaas markay khilaafaan ibnu cabaas uu ka heli jiray dibna ugu soo noqon jiray markii dambe odhan jiray adaa naga hayey ibnu cabaas wuxuu ahaa dadka un dadka ka ugu dulqaadka badan haddii uu hadlana wuxuu ahaa dadka un dadka ka ugu fasaaxada badan ibnu cabaas hadduu hadlo aqoonta oo dhan inay isaga ku dhammaatay ayaa la moodayey camar ibnu diinaar ayaa isna yidhi maa ra'aytu majlisan ajmaca likulli khayrin min majlis ibni cabaasin ma arag buu yidhi meel la fadhiisto oo ka koobid badan khayrka majliska ibnu cabaas meesha ibnu cabaas uu fadhiisto khayr ayaa lagu hayaa meel ka wanaagsanna lama arag waxaa la tilmaamaa ibnu cabaas saxaabada nebi maxamed ayaa wakhtiga marka uu ugu kulul yahay ee duurkii ay tahay ayuu intuu boqoolo uu cadceedda maro ayuu albaabkooga tegi jiray ilaa salaada casar inta ay uga soo baxayaan albaabkaa dibadda ayuu dhagax yar intuu barkado uu sidaa u barkado ayuu dhagaxaa yarkii ay dabayshu ku dhacayso oo cadceedda kulaylkaa ah, khaliijka ka dhacaya iyo jaziira alcarabiya aynu garanaynaa uu hayo ayuu u haynayey saxaabigu markuu soo baxuu arko ibnu cabaas oo albaabka agtiisa fadhiya wuu nixi jiray markaasuu odhan jiray cabdulaahi ibnu cabaas anaa kuu iman lahaa inaad ii baahan tahay maxaad iigu sheegi weyday haddaad ii timidna maxaad albaabka iigu garaaci waydood cadceedda iyo dabaysha aad u fadhiday ibnu cabbaas wuxuu odhan jiray diinta ilaahay cidda aan ka qaadanayo ama aan ka baranayo inay cizi iyo karaamo leedahay ha dareemaan buu odhan jiray inaan cadceedda u adkaysto oon dabaysha u adkaysto anaa ugu talagalay ilaahay diinkiisa ku cisaynayaa buu odhan jiray waa ibnu cabbaas allaha ka raalli ahaadee saxaabi kale ayay maalin isheleen markaasuu ibnu cabbaas isku dayey inuu faraska u hogaamiyo sidii addoonkii oo kale ayuu faraska u wadaa markaasuu saxaabigiina soo degu gacanta ka dhunkaday markaasuu yii nebi maxamed qaraabadiisa inaanu sidaa u ixtiraamno ayaa nala faray markaasuu ibnu cabbaasna lahaa haakadaa waxaan annagana nala amray inaannu culimmadayada noocaa u ixtiraamno waa sheekhii dhaxal saxaabigii dhaxalka ku fiicnaa iyo ibnu cabaas oo wada hadlaya ayay ahaayeen saxaabigan ibnu cabbaas waxaa la tilmaamaa inuu nebi maxamed ka wariyey kun iyo lix boqol iyo lixdan xadiid kun iyo lix boqol iyo lixdan xadiid ayuu rasuulka ka wariyey baa la yidhaahdaa saxaabigu bukhaari iyo muslim waxay isku waafaqeen shan iyo sagaashan xadiid ayay isku waafaqeen bukhaari wuxuu la gooni noqday siddeed iyo labaatan xadiid muslimna wuxuu la gooni noqday sagaal iyo afartan xadiid wuxuu saxaabigu ku geeriyooday magaaladan daa'if waxa weeye maka berigeega welibana koonfur bari koonfur bari oo maka ah ayuu saxaabigu ku geeriyooday waa ibnu cabbaas eh daa'if buu ku geeriyooday taariikhdu waxay ahayd siddeed iyo lixdankii hijriga waktigii khilaafadii ibnu zubayr cabdullaahi ibnu zubayr waktigiisii ayuu geeriyooday waxaa la yidhaha toddobaatan jir buu ahaa markaa uu geeriyoonayey waxaana ku tukaday muxamed ibnu xanafiya ninkii la odhanayey wuxuuna yidhi geeridiisii maata rabbaaniyu haadihi alumma ummaddan kii rabbigeed ku xidhayey ayaa maanta geeriyooday ayuu yidhi waa maxamed ibnu xanafiya ilaahay cilmiyadiisa culimo badani waxay qoraan oo sheekhan ibnu xajarihi uu ka mid yahay markii uu geeriyooday welibana la aasayey waxay yidhaahdeen shimbir ayaa soo duulay kafankiisa shimbir cad ayaa kafankiisa galay markii la baadhayna waa laga waayey wax alla wax halkaa ku jira oo shimbir ah laakiin dadkii meesha joogay waxay qirayaan shimbir cad oo kafankiisa gelayey markii la aasay ee qabrigiisa lagu aasay saxaabiga waxa la tilmaamaa in laga maqlay aayaddanoo la akhriyayo yaa ayatuha nafsu lmudma'inna irjicii ilaa rabbiki raadiyatan mardiya naftan degan ee u soo noqo u soo noqo ilaaha rabbigaagii adigoo raalli lagaa yahay adiguna raalli noqonaya saxaabiga qisooyin cajiib ah iyo waxyaabo fara badan oo geeridiisii ay culimmadu sheegaan rag waaweyn oo muxadisiiniina ay kitaabta ku qoreen ayaa jira xadiikan ayuu rasuulka ka warinayaa saxaabigu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi can abilcabaasi waxaa laga wariyey abilcabaas cabdilaahi bni cabaasin cabdilaahi bni cabaas la odhanayey radiya allaahu allaha raalli ahaada canhumaa isagiiyo aabbihiiba allaha ka raalli ahaadee qaala wuxuu yidhi saxaabigaasi kuntu waxaan ahaa khalfa nebiyi nebiga gadaashiisa ayaan ahaa sala allaahu ilaahay naxariistiisu calayhi dushiisa ha ahaato oo wasallamo allaha badbaadiye e. yowman maalin maalmaha ka mida ayaan rasuulka gadaashiisa ahaa haddaba kuntu khalfa nebiyidaa waa laysku khilaafay ragga qaarkood waxay idhaahdeen rasuulkuu daba socday waa daba socod caadiyo waan ka dambeeyey buu leeyahay ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen meye faras buu fuushanaayo faraska ayuu rasuulku xagga dambe saaray ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya awr buu fuushanaayo awrka ayuu rasuulku xagga dambe saaray ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen meye baqal buu fuushanaayo baqasha ayuu xagga dambe rasuulku saaray salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi khilaaf badan baa ku jira oo ragga qaar baa xataa baqasha sii tilmaamaya almuhim haddii la yidhaah faras buu fuushanaa ama baqal buu fuushanaa waxaynu ka qaadanaynaa ayay culimmadu yidhahdeen waxaa laga qaadanayaa kuntu khalfa nebiyida haddii faraska ama dameerku uu laba nin qaadayo diintu inay ogoshahay laba nin inay ku fuulaan cadibaad dameerka la cadibayo ama faraska la cadibayana loo arki maayo oo nebi maxamed iyo saxaabiganiba way wada fuushanaayeen laakiin haddii uu farasku yar yahay ama dameerku yar yahay oo laba nin ayna wada qaadi karaynin inay laba nin wada fuulaan dembi baa ku jira oo la wada fuuli maayo sidaa darteed dadka biyoolayaasha ah ee dameeraha biyaha saara ama dadka xamaaliinta ah ee dameeraha ku xamaala culays uuna dameerku qaadayn hadday saaraan dembina way ku dhaceen ilaahayna waa la xisaabtamayaa subxaanahu wa tacaala nebi maxamed markuu geeriyoonayey hadalladii u dembeeyey ee laga qorayna waxay ahaayeen asalaah wamaa malakat aymaanukum salaadda ilaaliya iyo waxa gacanta idinku jira ee gacmihiinnu ay hanteen haddaba wamaa malakat aymaanukumta waxa soo gelaya xoolaha aynu milkisanahay fardihii iyo dameerihii iyo xoolihii kalaynu lahayn si xun ula dhaqmi maynoo culays ayna qaadaynin la saari maayo waana dembi ibnu mandax sheekhii la odhan jiray kitaab idil buu ka qoray nebi maxamed raggii uu fangeliyey ee faraska la fuulay rag badan buu ka qoray oo xuseen uu ka mid yahay oo rag badanoo saxaabigan ibnu cabaas uu ka mid yahay waana qiimo iyo martabo aada u weyn weeye kuntu waxaan ahaa buu yidhi saxaabigu khalfa nebiyi nebiga gadaashiisa ayaan ahaa sala allaahu ilaahay naxariistiisu calayhi dushiisa ha ahaato oo wasallama ha badbaadiye yowman maalin ayaan gaadiidka la saarnaa fa qaala rasuulku wuxuu yidhi markaas si deg dega ayuu u yidhi yaa hulaamu wiilkanow buu yihi yaa hulaamu wiilkanow xadiidkani wuxuu ina tusinayaa yaa hulaamudani in qiimo badan ay leedahay macallinku caruurta inuu waxbaro waayo nebi maxamed oo macallinkii guud ah ayaa sidaynu ognahay saxaabadii rasuulka raggii ugu da-da yaraa ee dhallinyarta ahaa ayaa waxbaraya oole yaa hulaamu wiilkanow buu yidhi ereyga hulaam ana waxaa la isticmaalaa ilmuhu markuu naaska ka guro ilaa toddoba sano intuu ka gaadhayo intaa ayaa ghulaam la isticmaalayo ghulaam la yidhaah marka la taskhiirinayana hulayin baa la yidhaha hulayin baa la yidhaahdaa marka la jamcinayana hilmaan ama hilmatun baa la yidhaahdaa ghulaam ragga qaarkoodna markuu ninku xaado ay u soo gasho shaarubyada iyo maxaanku dhaha gadhka iyo xilliga xaadda uxaadda yeesho markaasay yidhaahdeen halkaas ayuu ku gebagaboonayaa ee weli una garaysanba inaga qaarkoodna qabaanba yaa hulaamu wuu godayo waa la godayo yaa hulaamu miimku wuu godan yahay yaa hulaamu haddii la godo waa wiilkano waa wiilku hor jooga ragoo inanoo dhan ma aha laakiin haddii waa nakiro maqsuuda yaa hulaaman haddii la odhan lahaa wiilowbay noqon lahayd wiil gaara ma noqdeen rasuulku saxaabigan gaarka abuu la hadlayaa yaa hulaamu wiilkanow buu yidhi waxay culimmadu yidhaahdeen toban jir buu ahaa markaa rasuulkeennu salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi uu inankan la hadlayey xuduudda toban jir buu ahaa yaa hulaamu wiilkanow innii anigu ucallimuka waxaan ku barayaa kelimaatin kelmado ayaan ku bari rasuulku marka hore wuu u dhawaaqay dhawaaqaa yaa khulaamu yaadu waa xarfunida qofka fog baa loogu dhawaaqaa sababta uu rasuulku yaa khulaamu u yidhi uu qofog uga dhigay isagoo daba fadhiya waxa weeyaan baa la yidhi intibaah laftulintibaah baa la yidhaahdaayo qofka dareenkiisa inaad soo jeediso waaba kor u qayliyo oo kale qofku wuu soo jeedsanayaa yaa hulaamu buu rasuulku yidhi sal allahu alay wasalam sidii wuxuu fog yahay ama sidii wuxuu hurdo ayuu ula hadlay oo yaada waxyaabaha layskula hadlo dadka fog iyo dadka hurdo iyo dadka noocaasa ayaa lagu soo jeediyaa dadka dhowna waa loo isticmaalaa mararka qaar sida rag badani qabaan yaa hulaamu wiilkanow inii buu rasuulku ka bilaabay waa xarfu tawkiido inii ucallimuka anigaa ku barayo macallinkuugu noqon kelimaatin kelmado yar waxaa haddaba rasuulku uu yidhi kelimaatin inii ucallimuka kelimaatin kelmadahani waa jamculqilo oo cashir weyn maahe cashir kooban ayaan ardayow ku bari buu rasuulku yidhi sal allahu alayh wasalam yaridan kelimaadka uu jamculqilo ka dhigayna faa'iidada ay inoo leeyihiin waxa weeye qof kastaa qaybi kara qof kastaa xifdin kara waa kelimaad waxaan ku barayaayo adkaysigeega yeelo ayay ka dhigantahy inii ucallimuka kelimaatin kelmadaan ku bari riwaayooyinka qaarkood waxay ku dareen yanfacuka allaahu bihaa kelmadaha ilaahay baa kugu anfici doona kelmado ilaaha waaxidkii uu kugu anfacayo oo adiga wax ku taraya ayaan ku barayaa haddaba yanfacuka allaahu bihaa marka la yidhaa saddex qowl bay muxadisiintu iskugu khilaafeen yanfacuka allaahu bihaa bihaada ragga qaarkood waa bicilmihaa bay yidhaahdeen yanfacuka allaahu bihaa ay bicilmihaa cilmigooga aad aqoonta aad u yeelata kelmadaha ilaahay baa kugu anfici ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen yanfacuka allaahu bihaa ay bicamalihaa bilcamali bihaa bay yidhaahdeen ku camalfalidda aad kelmadaha ku camalfasho ilaahay ayaa kugu anfici ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen labadabaha layskugu daro oo kelmadahan inaad barato ood ku camal fasho marka labadaa lagaa wada helo ayuu ilaahay ku anfacaya ayuu kugu anfacayaa haddaba nafciga cilmigu qolo garashada lafteedu ilaahay kugu anfici bay yidhaahdeen garashada lafteeda ayuu ilaahay kugu anfacaya qolona ku camalfalidda ayuu kugu anfici qolona waxay idhaahdeen labadaba isku dar labadaba isku dar oo qofka caalimkii hadduu cilmiga ku camalfali waayo dee ahlunaarkaba isagaa naarta ugu horeeya waa kii lahaa safwatu zubadka sheekheenii zubadka qoray wacaalimu bicilmihi lam yacmalan mucadabun min qabli cubaadilwathan qofka caalimka ah ee cilmigiisa ku camal fali waaya ka sanamka caabuda intaan la cadaabin baa la cadaabaya kolkaa waxa weye waxaynu ilaahay ka magangelayno weeye qofku hadduu yidhaa ah, caalim noqon maayo cilmiga baran maayo oo anugu aan iska cibaadaysanoo safka horuun baan fadhiisan kaa laftiisa waa laga digay oo oh, ninkii reer banu israa'iila ah intuu jiirka dilay qoorta sudhay ee yidhi geerida hay xasuusiyo afar iyo labaatanka saacadoodba geerida aan xasuusnaado ee saa ku cibaadaysanayay oo kalu noqonaya nin bakti xambaarsan ilaahay cibaadada kamaba aqbalo kolkaa cibaado aqoon xumi iyo aqoon la'aan ayaa gaadhsiisay inuu intuu bakti xambaarto inuu yidhaah anoo baktigan sitaan cibaadaysanaya oo geeridu i xasuusinaya inuu yidhaah kolkaa culimmadu waxay yidhaahdeen camalka intaadan shayga odhan waan ku camal falayaa inaad cilmi u yeelato weeyaan oo xataa tawxiidkaa laga horraysiiyey faclam annahu laa ilaaha ila allah waa lagama maarmaan qofku inuu aqoon yeesho cilmi barto cilmigaa haddana uu ku camal falo labadaa markuu isla helo ayuu faa'iidada helaya yaa ghulaamu wiilkanow innii anigu ucallimuka waxaan ku barbarayaa kelimaatin kelmado kooban baan ku barayaa illaaha ilaahay ilaali oo xifdi yaxfadka ilaahay baa adiga ku xifdiye ilaahay haddaba ilaahay ilaali buu rasuulku yidhi waa muhiim kelmadani waa jumladani waa muhiim waa jumladii koobaade inanka la baray waa ixfad illaaha ilaahay xifdi yaxfadka ilaahay baa ku xifdiyi oo ku ilaalinaye adigu ilaahay ilaali ilaahay baa ku ilaalinaye aljazaau min jinsi alcamal bay culimmadu yidhaahdeen ama kamaa tadiinu tudaanu baa la yidhah saad u dhaqantaa lagula dhaqmi adigu ilaahay ilaali adna ilaahay baa ku ilaalinaye haddaba ilaahay sidaynu u ilaalinaynaa awaamirtiisa iyo nawaahidiisaynu ilaalin salaadaynu ilaalinaa waa ilaahay ilaalintiisan laynoo sheegayo waayo qur-aanka ayuu rabbi inagu yidhi xaafiduu cala salawaati wa salaati lwusطa xaafiduu cala salawaat ilaaliya baa layna leeyahay salaadaha xifdu salawaat ilaahay baa ina baray waana ixfad ilaahada laguu sheegayo ilaahay xifdi bimacnaa salaadiisa ilaali xifdigan ilaahay aan xifdiyeyno waxa kaloo inoo soo gelaya oo xifdiga ilaahay soo gelaya cawradeenna oon xaaraan ka ilaalinno ilaahay ayaa qur-aanka ku yidhi waladiina hum lifuruujihim xaafiduun buu ilaahay yidhi waa kuwa wanwanaagsani kuwa cawradooda xifdiya waa ixfadillahadaa salaada ilaali oo cawradaada ilaali xifdiga ilaahay aynu xifdiyayno waxaa soo gelaya inaynu indhaheenna ilaalinno oo aynan xaaraanta la raacin waqul lilmu'miniin yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum waxaad mu'miniinta nebi maxamedow ku tidhaahdaa indhaha laaba oo ilaaliyo xaaraanta ka ilaaliya haddaba ixfad illaaha ilaahay xifdi ayuu yidhi oo awaamirtiisa ilaali yaxfadka markaasuu ilaahay adigana ku ilaalini ama uu ku xifdiye haddaad doonayso ilaahay inuu ku ilaaliyo adiguna ilaahay ilaali qaaciidadan iyo xadiidkani wuxuu la macno yahay wa wfuu bicahdii uufi bicahdikum aayaddaasuu la macno yahay ilaahay baa le wa oofiya bicahdii wixii ad igula ballanteen uufi bicahdikum anna waxaan idinkula ballamay baan idiin oofinaye idinku ilaaliya diintayda anna idinka iyo eheladiinna iyo dadkiinaan ilaalinaye ilaahay waa aayadda kaluu rabbi inagu leeyahay fadkuruunii adkurkum aniga ixusa anna idinkaan idin xusiye markaan ilaahay xusno ayuu ilaahayna halkan aan ku xusnay meel ka khayr badan inagu xusayaa jumladani waxay la macno tahay isla aayadda kale ee rabbi uu ku leeyahay in tansuru llaha yansurkum haddaad ilaahay u hiilisiin ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa idiin hiilinayaa uun kolkaa jannooyinkaasu ina geynayaayo haadaa maa tuucaduun likulli awaabin xafiid qofka xafiidka ee xifdiga u saaxiibka ah jannadaa gacanta laga gelinayaa markaasaa la odhanaya haada kani maa tuucaduun waa wixii loo ballan qaaday ama laydiin yaboohay likulli awaab baa loo yaboohay nin kastoo ilaahay u tawbo keena xafiidin oo ilaahay ilaaliya awaamirtiisu ilaalinaya waa ixfad illaah ixfad illaaha yaxfadka weeye ixfad illaaha yaxfadka ayuu inoo soo gelaya xifdigan ilaahay waxa soo gelaya weysada oon ilaalinno waayo xadiidkii rasuulku wuxuu ku yidhi xadiidkii ibnu maajah uu warinayey laa yuxaafidu cala alwuduu'i ilaa mu'minun weysada maba ilaaliyo qof mu'min oo iimaanle mooye qof kale haddaba ixfad illaaha ilaahay xifdi yaxfadka isagaa ku ilaalinaya sidee buu ilaahay inoo ilaalin aayadda qur-aankaa tilmaamaysa lahu mucaqibaatu min bayni yadayhi wa min khalfi yaxfaduunahu min mri lah mintaa hadda u fiirsada waa bimacnaaba yaxfaduunahu min amri illaah ilaahay amarkiisay malaa'igtu ka ilaalinaysaa ma aha malaa'ig baa xagga hore iyo xagga sare iyo xagga bidix iyo dhinac kastaba kaa jeeda kaa jirta oo kuna dhowraysa markaad seexato indhahan biyaa kaaga jira quraanjada qura kaa geli lahayd xafado ayaa jirta ku ilaalinayso ilaahay uu kuu soo diray xafado ku ilaalinayso ilaahay uu kuu soo diray nin jiifa meel oo hurda ayaa qiso qariiba lagu arkay nin baa yidhi waxaan isidhi buu yidhi bahalkan dabaqalooca ah, ayaan isidhi buu yidhi dil dabaqaloocaa dil baan isidhi buu yidhi dabaqaloocii ayaa iga baxsaday anigoo eryanaya ayaan arkay buu yidhi webi idiloo halkan halkan socda geed saaran isagoo intuu fuulay geedkii dusha hadda waa webi anuu kama tallaabi karayo buu yidhi geedkii kaga tallaabay webiga mar alla markuu sidaa uga tallaabay uu qarka kala istaagay ayuu ku soo baxay nin jiifo meel oo masweyni uu ku soo socdo maskiibuu kala dagaalamay buu yidhi kala dagaalamay buu yidhi kala dagaalamay way iscunayaan buu yidhi maska halkaa yaalla maska iyo isagaa iscunaya buu yidhi maskani ninkanu ku socdaa isna waxaan ilaalinayaa ninkan u ilaalinayaa buu yidhi markaasaan ogaaday buu yidhi waxa ilaahay uu qadaro inaan sina loo baajin karaynin ilaahay wuxuu qadaray bahalkan inuu ninkan ku ilaaliyo isna maba oge waa ninkaa iska hurdo ee wax alla wuxuu og yahay ayna jirin ilaahay baana kaga ilaaliyey ninkii culimada qaar waxay qoraan dee qadarka alla meella lagagama baaqde eh markan aayadda qur-aankaa ah ay sharxayaan aynamaa takuunuu yudrikkum اlmowt meel kastood geshiinba geeridu way idinku soo geli walow kuntum fii buruujin mushayada dabaqyo dhaadheer oon daaqadalo lahayn maad samaysatiin oo meel kasta la idinka soo xidho geeridu halkaasay idinku iman doonta lagama dhuuman karo geerida waxay dhahdeen halkaa iyagoo ka warramaya nin boqora ayaa jiray oo wuxuu yidhi waxa lagu yidhi waad dhiman doontaayoo dabaqalooc baa ku cunaya welibana maalin heblayaad dhimanaysaa baa lagu yidhi boqorkii intuu dharkii iska saaray intu dharkii iska saaray uu yidhi meeluu dabaqaloociisoo fuulaba ha waayo ayuu yidhi faras ii keene buu yidhi faraskiibuu ka dhigay caddaysibuu ka dhigay oo baalkii koorihii iyo wixii la saari jiray oo dhan ka saara buu yidhi faraskaa waa marka tayimkii uu soo dhowaaday loo sheegayey faraskiibaa markuu qaawiyo wixii oo dhan uu ka wada saaray ayuu yidhi u buu yidhi meeluu dabaqalooc kaga dhuunto macaldhogorta ha la waaye faraskiibaa loo maydhay intuu faraskii fuulay i faraska kaxeeya oo bad dhex geeya taymkii markuu soo dhowaaday badda cagaha u geliya buu yidhi dee ma baddaas uu dabaqaloc ka soo bixi isagii waa kanoo dhar ma xidhna oo waa kan dharkii dee iska soo saaray sidee dharkan hadduu dabaqaloc ii soo raaci lahaa iga badaaya faraskan meelun hadduu kaga soo gaban laha waa kan waa loo maydho dhinac kasta waa laga maray waa kan haddii u dhulka kasoo fuuli lahaa badda dhex geeya buu yidhi baddana dee dabaqaloc kuma noolaanayo oo waa biyo oo uu ku dhimanaya isagoo bartii isla dee baad kaga badbaadi buu isleeyahay ma ogtahay tayimkiisii markuu soo dhowaaday bay yidhaahdeen faraskii ayaa hindhisay ariga waxaynu naqaanaa wax dabagaale la yidhaha maal ayaa kasoo wax xiri weyn baa kasoo dhaca soo maaha sangaala la yidhaahdaa sangaalihii oo kale hoof dabaqalooca ayuu ayuu ilaahay faraskii ka soo saaray kii ayaa ninkii ku duldhaco kiibaa qaniinu u dhintay kolka ilaahay waxa uu kuu qadaro sida aayadda qur-aankii ay ku tilmaamayso walow kuntum fii buruujin mushayada baa lagu leeyahay walow kuntum fii buruujin mushayada dabaqyo si kasta loo adkeeyey miyaad geshid ilaahay geeridiisa ka baxsan kari maysid oo wuu ku haleelayaa uun ixfad illaaha ilaahay xifdi yaxfadka ilaahay baa adigana ku xifdiye ixfad illaaha war ilaahay xifdi tajidhu waad heli ilaahay tujaahaka hortaadaad ka heliye markaad ilaahay diintiisa ilaaliso wax kastoo ilaahay uu ku amrayna aad ka soo baxdo hortaadaad ka helaysaa wax kaste waa ixfad illaaha tajidhu tujaahaka waxay culimmadu isweydiiyeen ereygan tujaahaka jihooyinku waa lix xagga sare iyo xagga hoose iyo midigta iyo bidixda eeg iyo xagga hore iyo xagga dambe lix jiho ayaa jira lixdii jiho xagga hore oo qura ayaa lasoo magacaabay waxaana la yidhi ixfad illaaha ilaahay xifdi oo awaamirtiisa ilaali oo nahyigiisa ka dheero tajidhu ilaahay waad heli tujaahaka hortaadaad ka heli xagga dambe lama odhan xagga sare lama odhan xagga hoose lama odhan midigta lama odhan bidixda lama odhan xagga horea la yidhi waxaa la yidhi jihooyinku way kala sharaf badan yihiine xaggaagaa hore ayaa ugu wacan waayo qofka mu'minka aakharu u socdaayo gadaal ma daymoodo xagga dambe iyo dhinacyada iyo haddaad aragta nin daymo badan waxbaa ka khaldan kalsooni la'aan baa haysa kalsooni la'aan ayaa haysa bal taariikhda dib u akhri nebi maxamed iyo abibakar markay hijroonayeen ee uu eryanayey ninkii la odhan jiray ninkii magaca lahaa suraaqata bnu maalik uu eryanayey nebigu mar qura suuratu daaha ayuu akhriyayey rasuulku laakiin gadaal marna ma eegaynin mar qura rasuulku xagga dambe iyo gadaasha dambe ma eegaynin suuradaa ayuu ku mashquulsanaayu akriyay abibakar baydhaana xagga dambe eegoo arkay ninkan faraska wata ee na soo daba cararaya markii uu soo dhowaaday waa kii faraska dhulka uu la go-ay ee adimada uu dhulka geliyey ee haddana markii uu dhulka geliyey isyii naxaye haddana yidhi ballan qaade waan badbaadinayaa yidhi nimankaa waan badbaadinaya ka soo baxay mar labaad buu haddana ku cararay dee waxa u muuqday xoolihii madaxooga la duldhigay haddana farasku kii dhulka galay markii saddexaadu dhulka galay ayuu caadi istislaam sameeyuu yidhi waan badbaadinayaa buu yidhi ballan waa waraaqda u qoray xataa xoolihiisa yidhi sii mara oo wax ka qaata haddaba jihada hore waa jihada ugu sharafta badan saasaa loo magacaabay ixfad illaaha ilaahay xifdi tajidhu ilaahay ayaad heli doontaa tujaahaka hortaada ayaad ka heliya waa kelmad aad u qaadiya labadaa jumlo way istawkiidinayaan markaa diinta ilaahay ilaali adiga adduun iyo aakharaba ilaahay baa ku ilaalinaye sheekh weyn oo culimmadeennii hore ah ayaa isagoo boqolka dhaafay meelo ayna dhallinyartu ka boodayn ka boodi jiray waxbaa laga weydiiyey oo sheekh waa sidee baa la yidhiyo wuxuu yidhi xubnahan caruurnimadii baan ilaaliyey iyo dhallinyarnimadii oo ilaahay kuma caasiyin markii aan gaboobayna ilaahay baa ii ilaaliyey buu yidhi oo waa ilaahay baa abaal ayaa awaabkaa isiiyey iyo ajrigaa waa odaynimadiibaa laigu ilaaliyey markaan anigu dhallinyarnimadii aan ilaaliyey idaa sa'alta marka aad wax su'aalanayso fas'al illaaha ilaahay su'aalo rasuulku wuxuu ku yidhi saxaabigii haddii aad wax baryayso ama aad wax doonayso oo doonayso inaad wax su'aalato ilaahay weydiiso waa su'aasha weeyaan waxaynu ognahay ilaahay ninka su'aalan waaya sida xadiidkii bukhaarigu adab almufradka uu ku soo saaray man lam yas'al ilaaha yaqdab calayhi aan ilaahay su'aalan ilaahay baaba nacaya oo u cadhoonaya ibnu xibaanna wuxuu lahaa liyas'al axadukum rabbahu xaajatahu kulaha xataa shisca naclihi idanqaac war midkiin ilaahay rabbigii ha weydiisto baahidiisa xataa taxa kabuhu hadduu ka go'o ilaahay ha weydiisto salafu haadihi lumma guriga milixda taallaa hadday ka dhammaato ilaahay ayay weydiisan jireen sidaas ayuu rasuulku u yidhi saxaabiga idaa sa'alta marka aad wax weydiisanayso mafcuulkii lama sheegin idaa sa'alta waayo idaa sa'alta dacaaman lama odhan idaa sa'alta alxadfu yaqtadi alcumuum wax alla waxaad u baahan tahay eed su'aalo istidhaa idaa sa'alta marka aad su'aalanayso fas'al illaaha ilaahay uun weydiiso ilaahay oo qura wax weydiiso markaad wax weydiisanayso su-aasha waa la qaybqaybiyaayo waa kii la odhan jiray su-aal xaaraana baa jirta ta xaaraanti ihi waa ta ilaahay qur'aanka uu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaaa in tubda lakum tasuukum ha weydiinina nebi maxamed wax haddii laydiin sheego dee aad kan xumaanaysiin caruuri sii ama hebelow kii dhintay ii soo celi ama hebelow dembiga iga dhaaf waxaweye wax ilaahay uun la baryo weeyaan oo waa dembiyo waaweyn oo qofku uu ku dhacayo haddii makhluuq uu su-aal noocaas oo kale alla hoos tago waa su-aalaha diinteennu ayna ogolaynba qofkan haddaad su-aal aad weydiisato uu awoodayo adigana dhibaato ayna kugu haynin isagana aadan ku dhibaynin haddaad ku celceliso iyaduna waa karaahiyo laakiin nin baad ku tihi qalinkaagaa isii waa su'aalaad la timid qalinkaagaa isii la odhan maayo waa xaaraan su-aasheennan lagu leeyahay ilaahay un weydiisana odhan maysi dembi baad ku dhacday waayo qofkani waxan waa wuxuu qaban karo uu hayo adiguna kuma dhibaysid kumana celcelinaysid waayo celcelinta badani dhibaatay keentaa idaa sa'alta marka aad wax su'aalanayso eed qof wax weydiisanayso fas'al illaaha ilaahay uun weydiiso ilaahay ayaa subxaanahu wa tacaala waxbixintiisa lagu baahi baxaa waida stacanta markaad wax kaashanayso fastacin billaahi ilaahay uun isna kaasho isticaanadana ilaahay baa la kaashadaayo labadaba iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ayay inoo soo hoosgelayaanoo taqdiimkaasi xasri ayuu sheegayaa ilaahay oo keliya uun inaynu kaalmo iyo gargaar aynu weydiisanayno waida stacanta fastacin billaah isticaanada lafteeda waa la kala qaadaaye xadiid kale oo waxaa jiro tilmaamay in bani aadamka loo kaalmeeyo ama uu qofkuna ikaalmee ku odhan karo adiguna aad u kaalmayn karaysid waayo xadiikii isla arbiciinkuba inoogu iman doonaaye muxuu ahaa watuciinu rajula calaa daabatihi markii uu rasuulku ka warramayay waxyaabaha ilaahay loogu dhawaado qofka ood u kaalmayso oo qof gaadhigiisii istaadhan karila ama uu ka baktiyey ood la riixdo berigii hore dee tusaaluhu daabad buu ahaa nin awrkii ka dheeliyey ama dameerkii ka dhacay dee laakiin hadda gaadhigiiba aynoogu jira ninkaasaad la riixaysaa gaadhiga taayirkiibaa ka banjaray oo waad u banjarinaysaa ajri iyo abaal ayaad ilaahay ugu dhowaanaysaa subxaanahu wa tacaala watuciilu rajula calaa daabatihi xadiidkaa rasuulka weeyaan ilaahay baaba qur'aanka ina faray inaynu iskaashanno oo ilaahay uun maahe innagaaba layna leeyahay iskaashada wa tacaawanuu cala albiri wataqwa isku kaashada baa layna leeyahay biriga iyo taqwada isku kaashada walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan haddaba isticaanadani ta ilaahay adde waxyaabaha uu isagu la gaarka yahay aad ka doonayso ilaahay oo qura ayaad weydiisanaysaa ilaahay baad odhanaysaa ilaahayow iigu kaalmee tan bani aadamku uu qaban karayana dhibaato ma laho wa xadiidkaa watuciinu rajula calaa daabatihi ama aayaddaa watacaawanuu cala albiri wataqwa tanina waxa weye waida fastacin billaah waida markaad gargaar doonayso fastacin gargaarso bilaahi ilaahay uun gargaarso ilaahay ayaa kuu gargaariye ilaahay uun gargaarso waclam waxaad ogaataa buu rasuulku yidhi anna alummata ummadu ereyga alumma sideed macno ayuu leeyahay laakiin halkan wuxuu ugu jira ereygan ummi ihi waa jamiicu lberiya makhluuqa oo dhan weeyaan waclam waxaad ogaataa anna alummata ummadu akhniyadiibaa ku jira oo fuqaradiibaa ummadda ku jira maalqabeenkiibaa ku jira oo dadkii waxba mahaysatada ahaabaa ku jira boqoradiibaa ku jira wax xukumayey oo dadkii maxkuumiinta ahee la xukumayey baa ku jira ummadda oo dhani kuwa haysta iyo kuwaan waxaysanba ku aqoon iyo kuwaan aqoon lahayn hadday isku timaad si ay adiga wax kuu tarto waxba kuma tari karto waa qadarkiibu halkan rasuulku kolkaa ayuu ka hadlayaa kelmadana qadarka inaynu aaminno oo ummadda oo dhani hadday go'aansato inay wax ku tarto inayna waxba ku tari karayn wuxuu ilaahay kuu qadaray mooyaane taa waa inaad aamintaayood ogaataa rasuulku waclam buu yidhi saxaabiga isagoo la hadlaya waclam war waxaad ogaataa ereyga iclam waa qadiyad adag naftaadiibaa is odhanaysa ma adduunkan oo dhan baan maanta hadday inay dhaqaalo yar kuu ururiyaan doonaan aan ku siin karaynin hadduuna ilaahay kuu qadarin ha hadduuna ilaahay kuu qadarin lagama yaabo adduunkaasi inuu wax ku taro wuxuuna ilaahay kuu qadarin waclam waxaad ogaataa ana alummata ummadda oo dhani low ijtamacad halkaa lowdaa ma arkaysiin waa bimacnaa in in weeye talow xikmadda balaaqada ku jirtae inta looga baydhee low loogu baydhay waa maxay waxaa la yidhi alijtimaacu cala nafci mustaxiil bay yidhaahdeen in adiga nafcigaaga ummaddu ay ku kulantay ku midowdaa waa mustaxiil oo kale laakiin adiga in lagu colaadiyo inay ummaddu ku midowdo waa mumkin baa la yidhaahdaa waa suuragal ummad way isku waa lagu bahoobi karaa ilan shaydaan iyo ibliis baa ka dhex adeegaye nafcigaaga in lagu bahoobaa way adag tahay laakiin dhibkaaga in lagu bahoobi karo ogow oo laysku bahaysan karo ogow waclam waxaad ogaataa ana alummata ummadii low ijtamacad in ijtamacad haddii ay kulanto ama ay shirto calaa an yanfacuuka si ay adiga wax kuu taraanna ay u kulmaan bishayin shay uun ay wax kuugu taraan hadalba ha ahaada gacan bayuuna ahaanine lam yanfacuuka waxba kuma tari karaan ilaa bishayin shay inay wax kuugu taraan mooyaane shayga oo qad katabahu llaahu ilaahay uu qoray laka adiga uu kuu qoray oo horay lagugu qoray wax adiga horay laguugu qoray mooyaane wax kale oo lagu tari karaa haba yaraatee ma jirto buu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam waa qadarkii umuurtu in ilaahay horay usii qoray oo waxaan dhacayaa uu qadarka ilaahay uu ku saabsan yahay waa inaan aaminno markaa rasuulku wuu sii wadayo wuxuu yidhi wain ijtamacuu hadday ummadda oo dhani shirtay isku timaad halkani lowdii halkeegii weeyaanoo intiibaa caadi loogu dhawaaqay wain ijtamacuu haddii ay ummaddu isku timaad calaa an yaduruuka si ay kuu dhibaanna ay ummaddu usoo shirto bishayin shay ay kuugu dhibaan lam yaduruuka kuma dhibi karaan ilaa bishayin shay inay kugu dhibaan mooyaane shaygaoo qad katabahu llaahu ilaahay uu qoray calayka adiga dushaada uu u qoray wixii adiga horay ilaahay kuugu qadaray unbay ummaddu ku soo gaadhsiin kartaa nafcigana wixii horay laguugu qadaray unbay ummaddu ku tari kartaa ha ka yaabin haddaba xagga caqiidada marka la joogo ummadaasi inay ama wax ku tari karto ama ay wax ku yeeli karto hadduuna ilaahay waxaan horay isagu sii qorin ama una u qadarin waxaan isku baraarujinaynaa ereyga katabaa katabahu llaahu marna laan baa daba dhacay oo maxaa la yidhi katabahu llaahu laka baa la yidhi marna calaabaa daba dhacday oo maxaa la yidhi katabahu llaahu calayka baa la yidhi maxay kale yihiin laka iyo calayka waxaa la yidhahdaa wixii nafciga nafci markuu meesha yaallo laam baa daba dhaca oo katabahu laahu lakadu waa wixii nafciya katabahu laahu alaykaduna waa wixii adiga dhib kugu ah iyo khatarta duriga calaabaa raacaya nafcigana laam baa raacaya labada meelood sidaa ayay kala yihiin waana kelmad la yaqaan rasuulkeennu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi wuu sii wadayoo wuxuu yidhi ruficat ilaqlaamu qalimadiiba waa la kor yeelay wax damboo la qorayaa ma jiro horay baa wax kaste loo sii qoray buu rasuulku yidhi sal allahu alay wasalam ruficad waa la kor yeelay alaqlaamu qalimadiiba waa la kor yeelay oo wax cusuboo la qori doonaa ma jiro haddaba halkaa alaqlaam waa jamcu qalamin weeye qalinkana waa kan qur'aanka in badan aynu aragnay ee lagu dhaartee nuun walqalami qalinkaa ilaahay uu ku dhaaranayo qalinkaa weeyaan qalinku mufrad buu ahaaye maxaa loo jamciyey waa litacdiim tacdiim weynayn la weynaynayo ayaa qalimka loo jamciyey rasuulku uu u leeyahay ruficat alaqlaamu qalimadii waa la kor yeelay bimacnaa wax dambeo la qorayaa ma jirto weeyi wa jafat isuxufu suxuftiina way engegtay waraaqihiina khadkiina waa engegay qoraalku markuu cusub yahay khadku waxaa la ogyahay inuu qoyanaado laakiin markuu qoraalku qoraal hore noqdo khadka ayaa qallala rasuulku wuxuu yihi wajafati suxuf suxuftiina way qallashay oo waraaqihiina way engegeen suxuftaasi waa jamcu saxiifatin waana allawxu lmaxfuud waxa loo jamciyo suxuf loo yidhi iyaga laftooda waa litacdiim eh baa loo jeedaa oo qoraalkii lagu qoray wuu qallalay oo beri hore cirka iyo dhulka konton kun oo sano ka hor baa lasii qoray waxyaabaha dhacaya wajafat suxufu suxuftiina wayba qallashay culimada qaar baa qabaa suxuftaa qallashay kuwii looxulmaxfuudka maba aha ee waa suxuf kale ayay leeyihiin wax dambe oo la bedelayaa ma jiro ayuu xadiidku kolkaa inoo tilmaamaya xadiidkani miyuuna khilaafsanayn aayadda qur-aanka ah ee rabbi uu sheegay inuu waxna masaxo waxna sugo yamxu allaahu maa yashaa wayuhbitu waxay culimmadu yidhaahdeen shaygan looxulmaxfuudka ku qoran labaa loo kala qaadaa midi waa mucallaqoo shardi buu leeyahay tusaale ahaan hadduu ninkaasi intaa la ega bixiyo sidaa ha u dhaco cumrigiisu hadduu sadaqadaa bixin waayena cumrigiisa intaa ha laga jaro saasoo kale haddii mucallaq uu yahay isbedel uu aqbalaayo waa kan yamxullaahu maa yashaa ilaahay kuu bedelayuu tirtirayo dee mucallaq buu ahaa midna waxa weeye mubram oo ka mubramkii waa ka la go-aamiyey ee la gooyey ilaahay waxba ma bedbedelo oo kaasi mid la bedelaya ma aha waxa weeye wa cindahu umm wa cindahu umm lkitaab qaarna waxay leeyihiin yamxu llaahu maa yashaa wa yuhbit waxa weeye waxyaabo kale suxuf kale ayaa wax laga bedelaa laakiin looxulmaxfuudku wa cindahu umulkitaabida weeyaano ka looxulmaxfuudka lama bedelo culimada qaarna mucalaqaa la bedelaa bay leeyihiin oo ka culimada qaarna waxay leeyihiin ka loox cilmigii ilaahay ee rasmiga ahaa ee shaygani siduu u dhici doono ahaa weeye wa cindahu umulkitaab kaasaan la bedelaynin markaa rasuulku wuxuu yidhi salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi waclam waxaad ogaataa ibnu cabbaasow anna alummata ummaddu low ijtamacad in ijtamacad hadday soo shirto calaa an yanfacuuka si ay kuu anfacaan bishayin shay ay kuugu anfacaanna ay u soo shirto lam yanfacuuka kuma anfici karaan ilaa bishayin shay inay kugu anfacaan mooyaane shayga oo qad katabahu llaahu ilaahay uu qoray calayka adiga dushaada uu u qoray ruficad waxaa la kor yeelay alaqlaamu qalimadii wajafad waxaana qallashay asxufu waraaqihi rawaahu xadiidkan waxa wariyey atirmidiyu tirmidi baa wariyey wa qaala wuxuuna yidhi xadiiun waa xadiid xadiidka oo xasanun xasan ah saxiixun oo haddana saxiix ah xadiidkani waa xasan saxiix ah ayuu yidhi culimmadu waxay kala garan waxay yidhaahdeen talow xasan saxiix atirmidi muxuu uga jeedaa waa inuu xadiidkani dhowr dariiq ku soo arooray bay ragga qaarkood yidhaahdeen oo dariiq kamida ayuu xasan ku yahay dariiq kamidana saxiix buu ku yahay oo laba dariiq ayuu midna xasan ku yahay midna saxiix sidaasuu tirmidi u yidhaahdaa xasanun saxiix culimada qaar waxay yidhaahdeen maye xadiidkan sheekha ayaa kala garan waayey waa tirmidiye inuu xasan yahay iyo inuu saxiix yahay oo baa ka maqan waxay ka dhigan tahay xadiiun xadii weeye xasanun xasan ah ow saxiixun ama saxiix ah oo midkuu yahay buu kala garan yahay wa fii riwaayati hayri tirmidi tirmidi kayrkii riwaayadiisu waxay ahayd ixfad illaaha ilaahay xifdi tajidhu waad heli ilaahay amaamaka hortaadaad ka heli maxaa kolkaa halkaa inoogu qoran tajidhu amaamakadaasi maxay ahayd xagga kale tajidhu tujaahaka bay ahayd tujaahaka halkii tujaahaka ahayd ayaa amaamaka la leeyahay ixfadillaaha ilaahay xifdi tajidhu ilaahay ayaad heli amaamaka hortaadaad ka heliye tacaraf isjeclaysii ilallaahi xagga allah isbar tacaraf isbar oo isjeclaysii ilallaahi xagga allah fi rakhaa'i markaad barwaaqada ku jirto markaad ladan tahay ilaahay caabud markaad ladan tahay markaad caafimaad qabto ilaahay caabud markaad xanuunsanaysa ayaa ducadaada horay loo aqbalayaa markaad dhibaataysan tahay baad dhibaatada horay horay uga baxaysaa laakiin haddaad ilaahay ku xidhnaato xilliga aad dhiban tahay uun taasi waa khatar baa laleeyahay oo ma wanaagsana xilligan aad dhiban tahay macalmushrikiinta ilaahay u soo laaban jiray tacaraf isjeclaysii ama isbar ilallaahi ilaahay isbar fi rakhaa'i barwaaqada dhexdeeda yacrifka ilaahay baa ku garan doona fi shiddati markaad dhibaataysan tahay ayuu ilaahay dhibaatada kaa faydiyo ku garan doonaaye waclam waxaad ogaataa anna maaka akhda'aka ku gafayna lam yakun inuuna ahayn liyusiibaka mid kugu dhici lahaa waxaa kalood ogaataa waxa maanta ku gafaye kugu dhicin weligaa inuuna kugu dhacayn horta taa ogow wamaa asaabaka ka kugu dhacayna lam yakun ma ahayn liyukhdi'aka mid ku gafi lahaa waxa kugu dhacayna weligaa kuma gafeen ee horta taa ogow waclam waxaa kalood ogaataa anna nasra nasriga iyo guushuba maca sabri sabirka miciisa inay ahaadeen min sabra unbaa guulaysta ee horta taa ogow sabirka ogow oo adkaysi yeelo waclam anna sabra maca nasri ilaahay baa adduun iyo aakharaba ku guulayn haddii sabir iyo adkaysi aad yeelato wa ana alfaraja farajka iyo faydidda dhibaatada laga faydo qofkuna macalkarbi kurbada maceegay ahaatay markay abaari jirto ama colaadi jirto ama dhibaato aad ku dhex sugan tahay markaasuu farajku kuugu dhadhow yahay oo lagaa faydayaa wa ana alfaraja farajkuna macaalkarbi kurbada maceega ayuu ahaaday wa anna maca alcusri cusriga iyo culayska miciisa inuu ahaaday ogow yusran fudayd markuu culays ku haysto ama dhibaato aad ku jirto markaa ayuu fudaydku kuugu dhadhow yahaye taana ogow ayuu yidhi insha allahu tacaala cashirkeennii halkaa ayuu inoogu joogi doonaa hada wsal allahuma wslama cala nabiy